بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فصل الأموال ماللك التي ماللك تلزم فيها أي لازميس الزكاة الزكاة ستة أنواع ولح نوع maalalka ay sakadu ka waajibtaa waa lix annacamu waa nimcoolayda wanaqdaani iyo labada lacagood waalmucasharaatu iyo hantida wixii cushur laga bixiyo meel tobnaad wa amwaalu tijaara iyo wixii maalee laga ganacsado waajibuhaa waajibkeeguna amwaasha tijaarada rubucu cushri qiimati curuudi tijaara alaabta curuudu tijaarada loo yaqaan qiimaheega cushurkii rubucii weeyey inta ka baxaysaa warikaazu iyo macdanta rikaaska la yidhaah dafiinka jaahiliga walmacdinu iyo macdinta lafteedii faslun yajibu waxaa waajibaya sawmu ramadaan bisha barakaysan soonka la soomayo ayaa waajibaya biaxadi umuurin umuur midkood buu ku waajibi khamsatin shan ah axaduhaa midkood bikamaali shacbaan bisha shacbaan dhammaystirankeega weeyi halaathiina yowman soddonkeega maalmoodba ay dhammaystirmaan wa haaniihaa kooga labaad biru'yati alhilaal bisha aragtideeda ayuu ku sugnaani fii xaqi man kii xaqiisa ra'aahu arkay wain kaana faasiqan faasiqba ha ahaadee wa haaliuhaa ka saddexaad bihubuutihi sugnaanshihiisuu ku sugnaan fii xaqi man kii xaqiisa uu sugnaado lam yarahu an arag bicadli shahaadatin cadlu shahaado uu ugu sugnaado wa raabicuhaa ka afraad biikhbaari cadli riwaaya qof cadlu riwaaya a warkii ayuu ugu sugnaan mawhuuqin bihi oo lagu kalsoon yahay sawaaun waxaa isku mida waqaca ha ku dhaco fi lqalbi qalbiga sidquhu runtiisu am la amayayna ku dhicinaa o ayri mawhuuqin bihi ha ahaada mid aan lagu kalsoonayn in waqaca hadduu ku dhaco fi lqalbi qalbiga sidquhu runtiisu wa khaamisuhaa qodobka shanaad waa bidani dukhuuli ramadaan bisha ramadaan gelideeda oo la maleeyo bilijtihaadi ijtihaad iyo dadaal lagu maleeyo fii man kii xaqiisa ishtabaha calayhi uu iskaga darsamay daalika kaa waktiga ihi kaas ayuu ugu sugnaanayaa daniga culima halkan waxaynu ka bilaabaynaa waa zakadii baynu ka bilaabaynaa zakadii ayaynu ka bilaabaynaa oo welibana sheekeenu maadaamuu kitaabku mukhtasar yahay zakada wuxuu usoo dhigay si fudud fudud saddex sadar buu ka dhigay gebigeedaba zakada gebigeedaba sheekeenu saddex sadar oon buuxin laba sadar iyo sadar rubucii buu ka dhigay meelaha ama sadar ulukii laba sadar iyo sadar ulukii buu zakada kusoo ururiyey azaka zakada marka ereyga zakaa laga hadlayo luga alcarabiya waxaa la yidhaha zakadu waa an annumuw waziyaada watadhiir walbaraka koboca hantidu ay kobcayso iyo barakada ilaahay subxaanahu watacaala hantida uu inoo barakaynayo ayaa horta zake la yidhaahdaa azakaa rasuulku sala allahu alayhi wasalam wuxuu ku dhaartay inayna sadaqadu maalka wax naqsi la yidhaahda ayna ku samayneynin sida cafiskuba addoonka wanaag mooye wax kale una ugu samayneynin kolkaa hantidaada ilaahay baa barako kuu gelinaya ilaahay ayaa barako kuu gelinaya waxayna kuu noqoni wax adigu kelidaa aad leedahay oo xalaal ku abu ah noqon haddaad laakiin ka zakayn weydo inta baahan oo dhan baa kula yeelanaysa shuraka shirkad bay noqoni inta baahan oo dhan baa kula yeelan haddaad kun shilin istidhaa maalkaaga kala bax adoon ka zakaynin kunkan shilin nisbo aada iyo aada u yar oo dadka baahani ay kuleeyihiin baa la socota kolkaa nin waxaa tahay fuduuliya oo maalkiisii iyo maal aan ahayn intuu isku darsaday suuqa la galay oo wax kusoo iibsanaya dee ma iibbaa ka ansixi waxbaba ka ansixi ilan maalkiisii iyo maal kalea isku jire ilan masaakiintii maalkoogii baa ku jire shirkadaasi shirkatu shuyuuc ayay rag badani qaateen oo fuqahada ka tirsan inay noqonayso shirkatu shuyuuc zekadu haddaba waa rukni arkaanta islaamka ka tirsan arkaanta islaamka ayay arkaanulislaamka ay ku jirtaa xadiiskii kitaabka safiinaha aynu ka bilownay een lahayn kitaabka gebigiisaba xadiidkanu sharxi doonaa ilan xadiiskii wuxuu ka hadlayey shahaadateynka wuxuu ka hadlayey iqaamatu salaa wuxuu ka hadlayey zakada wuxuu ka hadlayey soonka wuxuu ka hadlayey xajka xadiidkii aynu xagga hore kusoo marnay kitaabka bilowgiisa hore aan kusoo qaadanay sheekhu uu ina lahaa buniya alislaamu calaa khamsin inaga lahayn arkaan islaami khamsadaasi waa buniya islaamu calaa khamsin baa laga qaatay xadiidkaa buniya islaamu calaa khamsin waana xadiidkaa kitaabkuba intuu sharxaya hadda waxaynu ka soo baxnay shahaadatooyinka macnahoogii waan soo yar dul marnay salaadana waynu ka soo baxnay waa laba kii saddexaad baan hadda maraynaa oo zaka ah zakadii ayaynu maraynaayo kitaabka eh, xadiiskii marka la eego qeybtiisii saddexaad ama arkaanulislaamka kii saddexaad oo zake ah zakadu waa waajib sunne ma aha xukunka wujuubka ana waxay fuqahadu ka qaateen daliil tafsiiliya ah. saddexkaa doontaba ka dhig kitaabka waa laga qaatay sunnaha rasuulka ana waa laga qaatay ijmaaca ummaduna wuu ku guntamay zakadu inay waajib tahay kitaabka ilaahay wuxuu ku yidhi wa aqiimu salaata wa aatu zakaata aatu zakaata waa amar alamru lmuطlaq yaqtadi lwujuub ilaahay aayad kale wuxuu ku yihi khud min amwaalihim sadaqatan tuطahiruhum watuzakiihim biha wasalli calayhim khud ka qaad min amwaalihim hantidooda sadaqatan sadaqo tuahiruhum aad ku dahiraysid sadaqo ka qaad baa la yidhi waa kale rabbigeen wuxuu ku leeyahay wamaa umiruu ila liyacbudu llaha mukhlisiina lahu diin xunafaaءa wayuqiimu الsalaata wayu'tu الzakaata wadalika diin اlqayima diinta toosaniba waa taa laga waramayo ee zekadu ay kamid tahay zeke bixintu ay kamid tahay sunada rasuulka salى اllahu alayhi wasalam waxaa kamida saxaabi baa rasuulka weydiiyey waa xadiiu abi hurayra yaa rasuul اllahi malislaam abi hurayra wuxuu yihi rasuulku wuu fadhiyey nin baa u yimid wuxuu ku yihi yaa rasuul اllah malislaam ilahay rasuulkiisa iy islaamka ii sheeg wuxuu rasuulku yidhi alislaamu an tacbud allah islaamku waa inaad ilaahay caabudo walaa tushrika bihi shay-an cidna aadan ilaahay u shariig yeelin wa tuqiima salaata salaada waa inaad oogto salaada almaktuubata la waajibiyey wa tuadiya zakaata zakada waa inaad bixiso almafruudata la faral yeelay wa tasuuma waa inaad soonto shahra ramadaan xadiidka bukhaariga iyo muslimka ayaa soo saaray ijmaaca ummadduna wuu ku guntamay zakadu waajib inay tahay abibakarna wuxuu lahaa hadii ay u dhaaranayeen hadii dabar xilligii rasuulka ay bixinayeen ay ii diidaan waan la dagaalamay cidda ii diidaan saasuu abibakarna lahaa waa dabar xilligii rasuulka la bixin jiray haddii la ii diido waan la kula dagaalamayaa buu abibakar lahaa radia allahu tacaala canhu zakadu haddaba waa waajib meelaha ay ka waajibayso lix buu sheekhu lix meelood buu inoo keenay oo zakadu ay ka waajibi lix qodob oo zakadu ay ka waajibayso ayuu sheekhu keenay shuruuda ayay u baahan tahay sheekhu uu ka aamusay shuruudihii zakada looga baahnaa sheekhu uu ka aamusay shuruudo guud iyo shuruudo khaasa ayaa jira shuruudaha guud waxaa la yidhaahdaa ko qofka zakada bixinaya waa inuu muslim yahay alislaam qofan muslim ahayn hadduu bixiyaba dee zake laga aqbali maayo ka labaad waa alxuriya qofku inuu xor yahay qof xora ah ayaa zake bixin karaa qofaan xor ahayn maisagaa waleba waxbaba ma leh shardiga saddexaad almilku tam baa loo yaqaanaa milki dhammaystiran milku tam waa inuu jiro addoonka mukaatabka ah milki taama ayaan jirinoo waxba laguma leh addoonka mukaatabka ah haddii la ego imaamu shaafici labadiisa qowl qowlka qadiimka ah maalka deynka kaaga maqan een weli gacantaada soo gelin waxba isna kama bixin kartid waa qowlka qadiimka a ah markaynu eegno waxba lagama bixinayo waayo milkita ama ayaan jirin oo hantidu hadday daynkaaga maqan tahay dee kuma tasarufi karaysid jadiidkuna wuxuu leeyahay m waa laga bixini markay laakiin gacantaada soo gaadho markay gacantaada dayntu ay kuu soo noqoto ee gacantaada ay soo gasho ayaad ka zakayni baa jadiidkana inoogu qoran milkitaan baa loo baahan yahay oo shardiga saddexaad ah shardiga afraad waxaa la yidhaha tacayun maalik ba la yidhaha tacayun maalik maaliguna nin la garanaya waa inuu yahay hadda haddii masalan masaajidkeena in lagu waqfiyo maal oo guryo loo dhiso la odhan maayo ha laga zakeeyo ilan cid qaadanaysa lama garanaye ama fuqarada si guud haddii fuqarada hadda guryo loo dhiso sekado idiloo kolba magaalada cidda baahan baa degaysa un la yidhaha haddii la sameeyo baahidana kolley waxyaaba dee lagu garanayo loo astaameeya ay jiraan hantidaa tirada badan la odhan maayo waa laga zakaynaya shirkad haddii la sameeyo telesom oo kale ama shirkadaheenna dalka ku yaalo oo kalea haddii la sameeyo oo ama isgaadhsiin ah ama ganacsi kale ah oo loona sameeyo dadka baahan ee masaakiinta ah oo la yidhaha dadkaa baahan baa laga biilinayaa ha laga zakeeye la odhan maayo ilayn lamaba garanaya ciddii lahayde tacayunulmaalik baa jirta tacayunulmaalik kolka qofka maaliga ah ee waxaan lihi waa inuu yahay wa qof mutacayina waa inuu yahay tayaqunu wujuudi lmaalik baa isna shardiga shanaad ah waa in la garanayo qofka hantida le ee laga hantida laga zakaynaya qof kale wujuudkiisu wax lahawba waa inuu yahay haddaba haddii masaynaya qof kale wujuudkiisu wax lahawba waa inuu yahay haddaba haddii masalan qof uu dhinto saddex ilmood iyo uur hadduu ka tago saddexdii nin uu ka tegey baa yidhi war waanu baahannahaye maalka annagu waanu dhaxlaynaayo uurka sugi mayno gabadhaasina waa uur yare oo sagaal biloodoo dambe ayay sidi doontaa hadduu noolaado uurka sagaal bilood anagu hantida yadii ka maarmi mayne e hanala sii siiya ayay yidhaahdeen dee kolkaa kolba dhinaca aqalkaa ah waa kii la eegi jiray aswa ayaa lagu siinaya qof kaste aswa hadduu uurkaasi inan noqdo iyo hadduu inan noqdo seed ku kala dhaxli baa lagu odhan hadduu inan yahay waxaan qaadanaya hantida waxaan uqaybinayaa baad odhan maalan labaan uqayban qayb haddii uu inan yahay saddex baan uqaybin oo laba qaybood ar maxaa kuu daran nin baa kuu daran ar nin ka dhiga bal nin uga dhiga adigana inantaa ii daran inan uga dhiga adigana kolba halkaad ku yaraysanaysaa dee qofka la eegi maalka soo baxa mawquuf baa laga dhigi maalkaa mawquufkaa sanad markuu ka soo wareego gabadhi sagaal bilood markay siday bay umuliba weyday markay sanad iyo laba bilood sii marayso uurkii sanad iyo laba bilood markuu marayo iminka qoladeennani way qeli lahayeen soo maaha waa isku dhimanaysaa bay odhan lahaayeen ya waa khatar imaamu shaafici oo dhowr sano ayay dumarku uurka sidi karaan ma aha sanad iyo ma ahe way ka badin karaan sida la hayo kolkaa markay sanad iyo laba bilood gabadhi uurkii uu sii marayo sanad iyo laba bilood zakadii miyayna ka waajibin maalkii mawquufka ahaa dee uur maalkan cidina ak zakadaa laga bixin maayo waayo yaa ogba dee uurkani wuxuu yahay tayaqun wujuud tayaqun lwujuud baan jirin qadarka iyaga usoo noqon doona ma ka sekayn doonaan haddaba ilan qadar qadar baa usoo noqon doona markuu ilmahaas soo dhashay la ogaadee may iyada isaga laftiisa milki taamaan jirin sanadku wuxuu soo wareegay milki taama oo ay hayaan isagoon jirin shuruudahaasaa culima loo baahan yahay marka laga sakaynayo wuxuu ihi sheekeenu isagoo taa ka hadlaya alamwaalu maalalka allatii maalalka talzamu ay ka waajibayso fiihaa dhexdeeda azakaatu zakadu hantida in laga zakeeyaa ay waajibka tahay buu yihi sitatu anwaacin waa lix nooc lix nooc ha laga zakeeyo oo zakadoodu waajib inay noqoto in laga zakeeyo lix nooc baa laisla ogol yahay waxaa loo qaybiyaa culimo shayga laga zakaynayo een odhanayna ha laga zakeeyo inuu yahay noole nimcooley inuu yahay iyo horta zakada waxaa loo qaybinaya inay zakaatulbadan tahay iyo inay zakaatulmaal tahay labadaasaa marka hore loo qaybin zakaatulbeden iyo zakaatulmaal waa laba zakaatulbedenku waa zakada loo yaqaan zakaatulfitrida jidhkaaga inaad ka zakaynaysid iyo inaad maal ka zakaynaysid labadaasa zakada loo qaybin zakaatulbeden waa zakaatulfitrida oo ramadaantu markay dhammaato waynaga jidhkeenna ka zakayna ee zaka zakaatulfitri la yidhaah aynu bixina zakadii zakaatulmaalkii bartaasa inagaga akaatulbedenkii bartaasa inagaga hadhay zakaatulmaalkii waxaa loo qaybiyaa inay qiimaha ku tacaluqdo iyo inay daata ama cayn ku tacaluqdo haday qiimaha ku tacalluqdo waa zakada zakaatutijaarada loo yaqaano ganacsigay ku tacalluqdaa haddii ay hadaba ay ti qiimaha ayna ku tacalluqin ay daatada iyo caynta neefka ku tacaluqdo saddex baa loo qaybiyaa shayga laga zakaynayo inuu xayawaani yahay noole iyo inuu yahay macdani shay macdan ah iyo inuu yahay nabati wax dhulka ka soo goa oo dhulka ka baxa saddexdaasaa isna loo qaybini intaa unbuu sheekhu halkan inoogu sheegayaa akaatulbadankiibuu ka aamusay wuxuu idhi alamwaalu maalalka alatii maalalka talzamu ay waajibayso fiihaa dhexdeeda azakaatu zako sitatu anwaacin waa lix nooc annacamu waa nimcooleyda naam waa nimcooleydii haddaba nimcooleyda in laga zakeeyaa waajib weeye ereyga nimcooleyda ana waxa loo yaqaanaa saddex baa nimcooley laysku yidhaahdaa waa geela iyo adhiga iyo loda weeye geela iyo adhiga iyo lo'da weeye saddexdaasaa nimcooley laysku odhanaya culimada qaarkood waxay yidhaahdeen nimcooleyda talowladu ma ku jirtaa oo ma ku jirtaa xagga culimada luqawiyiintu rag badan baa qaatay nacam marka la leeyahay af carabiga geela iyo aiga inay yihiin geela iyo aiga ereyga nacam ihi inuu ku dhacayo way ku jirtaa loda lafteeduyo waana laga zakayni nacamkana way soo geli nimcooleyda way soo geli nimcooleydii waynu ka zakaynayna haddaba ninka bakaylayaal urursada ama sagaarooyin haddii sakaarooyin aad urursato waad iska maali kartaa de haddaad doonto iska maal haddaad doonto iska qalo haddaad sakaarooyinkaa urursato ama bakaylayaasha aada urursato ood iska dhaqata iyagaa oo ilaahay iskiin ogolaysiiyo zakaan ka bixinaya ha odhanin ilay nacam iyo nimcooley ma ahe o waa nimcooleyda baynu nidhi waa anacamu nimcooleydii nimcooleyda culima waxaa looga bixin geela markaynu eegno geela markaynu eegayno ilaa waxa aynu ogaan doonaa afar marxaladood oo adhi la bixinayo afar marxaladood oo ari la bixinayo ayaa jirta sideed marxaladoodna sida caadigaa ah geel baa la bixinayaa geela wax lo-a ah oo laga bixiyaana ma jirto oo lagu odhan maayo ha shan geelaan leeyahay ma dibi baan bixiyaa mise qaalin odhan maysid ma dibi baan bixiyaa mise weyl odhan maysid dibi iyo weyltoona bixi lagu odhan maayo laakiin waxaa lagu odhanayaa ama ari bixi ama geel bixi welibana waxaa waajibay waa ariga marxaladaha hore afar jeer ari baa waajibay geelagu haduu shan yahay hal neef oo aria ayaad bixinaysaa neef aria ama ceesaan ama maxaanku idhaahdaa sabeen baad bixin ceesaan iyo sabeen midahaan ayaad bixinaysaa waa hadduu geelaagu maxa yahay an hadduu shan ka hooseeyo ka waran geelaagu haduu afar yahay ama saddex yahay ama laba yahay adaa zekada qaadanaya miskiin baa tahay miskiin baa tahay oo adaa zekada qaadanaye waxba zeke lagaama rabo hadduu shan gaadho laakiin qani baa tahay shan qofka shan halaad lihi waa qani masaakiinta wax ugu deeqaye ha ogaado yaa laakiin xagga adhiga uga dhigma adhigii afartan baa udhigma bal se iskugu dhigmayaan intay isku jiraan eeg haddii aada sagaal iyo soddon neef leedahay oo adhiya faqiir baa tahay laakiin haddii afartan uu kuu gaadho markaasaad soo gaadhay xeerkii wax bixinayey heelkii heel halkii wax lagu bixinayey ladayaa u dhigma soddon baa u dhigma haddaba culima waxaa jira qiimo lama bixiyo marka zekada la bixinayo qiimo lama bixiyo odhan mayse shan halaad baan leeyahay imise dollar baan bixiyaa ama imise kaashaan bixiyaa waxaa lagaa rabaa inaad geel bixisid ninkii geela geela lahaa haddii a haddii shantii hal bixi la yidhaah ama nirig bixi la yidhaah way ku yaro adag tahay waa loo naxariistayoo geelu ilaa labaatan intuu ka gaadhayo waxaa la yidhi warniyow noocii ka waajibi lahaayee geela ahaa wuu kugu adag yahay oo adi culays kugu dhacaya ayuu noqonayaaye waa laguu naxayaaye aiga ubaydh adhiga u baydh ama waxaad bixisaa sabeen ama waxaad bixisaa ceesaan sabeenta iyo ceesaantuna waa sida ragga iyo dumarka oo kale ragga iyo dumarka dadoodu way kala horeysaa so maaha degenaanshu wuu soo kala hordegdegaa kurayga iyo kurayada degenaanshu soo kala hordegdegaa waxaa jira haddii imika maalan aad aragto ilmo yaroo kuray ah ama inan yar haddaad aragto way iyagoo laga yaabo inay isku xigaan inanku weyn yahay ayaa hooyadu markay tegayso biilka ayay udhiibtaa inanta yaa laga qariyaa inanka ka weyn baa laga qariya hadda isaga lama looma sheegayo halka la dhigayo waa laga qarinaya laguma boobayaaba inantaa yare eeg inantan yar loogama baqayo iyada boobi mayso si xunu maamuli mayso waad aragta wuu usoo yarkale waa la yarkale markaaba waa la yarkala bislaanaya kolkaa dumarka ayaa ka degdeg badan baa dhinacaa marka la eego oo ka miisaaman inamada waxaa laga yaabaa inanku inuuna xaafadda utirsanayn isagoo nin weyna inanta labada ood ka yarbaa reerka kala wada oo maamulaysa isaguna kaa la iska ilaalinayubuu noqonaya haddaba adhiga marka la eego idaha iyo riyaha waxaa la yidhaahdaa dadu yay kusoo degdegtaa ma idaha ayay kusoo degdegtaa mise riyaha yaa nafcigoogu markaaba markaaba yaa la helaa idaha iyo riyaha yaa la helaya ya idaha la helaya idaha neefka bixi lagu leeyaha ama sabeynta bixi lagu leeyaha waa gujir halka riyaha lagaa leeyahay gujirka idaha waxaa udhigme laba jirka riyaha baa lagu odhanaya shan halaad haddaad leedahay maxaad bixin haddaba labadaa ka doonto ama idihii oo gujira ama riyihiioo laba jira neef kamida ah ayaad bixin waa shan ilaa sagaal shan ilaa sagaal maxaad bixinaysaa waa neefka unbaad bixin awqaas baa loo yaqaanaa shanta inta ka badan ilaa tobanka inta la gaadhayo wax gaaroo lagaa lagaa rabaa ma jirto kolkaa wixii waqsi ah wixii waqsi ah wax lagaa rabo ma jirto intii halka horunbaad bixinaysaa maalan markaynu eegno toban haddii geelaagu uu gaadho waxaad bixinaysaa muxuu noqonayaa laba neef baad bixinaysaa oo ama maxay ah hadday ida dee gugu jiraah hadday riya yihiinna laba jiraa ah baad bixinaysaa geelaagii hadduu shan iyo toban gaadho ka waran saddex baad bixinaysaa adhigiiya ah. geelaagu hadduu labaatan gaadho ka waran labaatan ilaa saddex iyo ilaa afar iyo labaatan waxaad bixinaysaa afar neef un baa lagaa rabaa afar neef waa afar marxaladood sow ma waa shantii iyo tobankii iyo shan iyo tobankii iyo labaatankii halkaa markaynu marayno shan iyo labaatan geelaagu hadduu gaadho waxaa laga bixinayaa nirig yaroo la yidhaha bintumakhaado soomaaliga inahooyo urey baa la yidhaha inahooyo urey hooye uray halkaa waxaan u malaynayaa culimadu kamayn fiirsanin culimada soomaaliyeed waxay ku jiraan raggii luqadda ku dadaalay runtii af soomaaliga waktiga ku bixiyay raggii ugu khatarsanaa erey kaste oo la macnaynaya kii u dhigmayey bay heleen laakiin ina hooye uray markay yidhahdeen waxaan leeyahay halkaa kamayn fiirsan hashu ma uur bay leedaha la yidhahdaa weligeen maad maqlay hal uur leh ama ri uur leh mise hashu way riman tahay baa la yidhahdaa hashu way riman tahay baa la yidhaahdaa laakin dee dumar lama odhanayo dumarku way riman yihiin af soomaali la isticmaalo ma aha eeg dumarkana uur bay leeyihiin baa la yidhaahdaa geela iyo xoolahana maxaa la odhanaya way riman haddaba inahooyo uurey markay yidhaahdeen halkaa culimadu inahooyo uurey waxay leeyihiin halbaa uurle bay leeyihiin waad ila fahanteen baan umalaynaya inahooyo uurey magacaa magac kale inoogu soo sameeya inahooyo uureyda waa inaan ka baydhnaaye bintu makhaada loo yaqaan af carabiga bintu makhaado waa inahooya riman waa sax weeyi ya geel ur bu leeya la yidhaha e urley urley ha waa sax weeyi hadaba aynu eegno bintu makhaada waa nirig yar waa nirig yar oo hooyadeed intay dhashay iyada intay dhashay ay haddana da'dii ka dambaysay rintay weeyi nirigtaa yar waxa u dhammaystiran eeg sanad baa u dhammaystirmay sanadkii labaadna way ku jirtaa waa nirig laba jir ah ayaa la bixinayaa nirigta laba jirkii intee laga bixini shan iyo labaatanka geela ah hadduu geelu lix iyo soddon gaadho nirig yaroo bintulabuun la yidhaha ina hooya inahooya caanaley baa la bixinaya waa nirig yaroo laba sana ay u dhammaatay sanadkii saddexaadna dhex gashay lix iyo soddonka haddii geelu lix iyo afartan uu gaadho lix iyo afartan hadduu geelu gaadho waxaa la bixinayaa qaalin loo yaqaano xiqo xiqadu waxa weeye qaalin afartii saddexdii ay u dhammaatay sanadkii afraadna gashay xiqana waxa loo loogu bixiyey xiqa way mudatay weeye awr bay mudatay weeyi way rimaysaa weeyi xiqa awr bay mudatay waxaa laga bixinaya waa lix iyo afartanka ayaa xiqo aynu bixinaynaa qaalin afar jir ah ayaa la bixinay geelaagu hadduu lix iyo afartan noqdo koob iyo lixdan baa loo guurayaa koob iyo lixdan qaalin shan jir ah ayaa lagaa rabaa jadacaa loo yaqaanaa oo ilka jebisay ilkaha hore ayaa ka dhacay kolkaa jadaca qaalin ah oo shan jir ah ayaad koob iyo lixdankii ka bixin lix iyo toddobaatan geelaagu hadduu noqdo laba bintulabuun baad bixin koob iyo sagaashan hadduu noqdona laba xiqo ayaad bixin boqol iyo koob iyo labaatan hadduu noqdona saddex bintulabuun baad bixin boqol iyo soddon hadduu noqdona wixii afartanana bintulabuun baad ka bixin wixii konton ana wax xiqaad ka bixin haddaba geel aan eegno afar jeer ari baa la bixiyey sow maaha sideed jeerna geel baa la bixiyaa sideed marxaladood ilaa marxalada qaaciidada u dambaysa loo samaynaya geel baa la bixinaya sideedda marxaladood waa maxay shan iyo labaatanka geel baa la bixiya darajada kusoo xigta isku bedelaya waa derajade lix iyo soddon buu isku bedelaya ta kusoo xigtaana waa tee lix iyo afartan baa kusoo xigta yaa kusoo xiga koob iyo lixdan baa kusoo xiga yaa kusoo xiga e, koob iyo lixdanki lix iyo toddobaatan yaa kusoo xiga koob iyo sagaashan yaa kusoo xiga boqol iyo koob iyo labaatan yaa kusoo xiga boqol iyo soddon haakada boqol iyo soddon hadduu gaadho wixii afartan afartan intaad ka dhigtun baad bintulabun ka bixini ama konton konton intaad ka dhigtun baad xiqo ka bixini haddaba culima sideeddaa marxaladood sow sideedka maynaan dhigin shan iyo labaatanka iyo lix iyo soddonka iyo lix iyo afartanka iyo koob iyo lixdanka iyo lix iyo toddobaatanka iyo koob iyo sagaashanka iyo boqol iyo koob iyo labaatanka iyo boqol iyo soddonka waa imisa sideed jeer baa geela bixinaya sideedda jeer ee culima haddaba geela la bixinayo sideeddaa jeer xoolaha la kala bixiyo ma taqaana ma ma naqaanaa waxaa la kala bixiya afar qaalmoodun afar qaalmoodun baa mid ahaan la bixiya afar da un baa la doortaa bintu makhaab waa nirig laba jir ah labadii u socoto bintu labuun waa nirig saddex jir ah oo saddexdii ay u socoto xiqa waa qaalin yaroo afar jir ah jadaca waa qaalin yaroo shan jir ah intaa unbaa geela la bixiyaa sideeddaa marxaladood oo sideeddaa marxaladood sidee intaa loo bixin waxaa la og yahay afarta marxaladood ee u horeeya afartaasaa kala le afartaa shan iyo labaatanka yaa leh bintu makhaad baa lix iyo soddonka yaa leh bintu labuun baa lix iyo afartanka yaa leh lix iyo afartanka yaa leh xiqaa leh koob iyo lixdanka yaa leh jadacaa leh qaalin shan jir ayaa koob iyo lixdan kala bixin afartaasoo maxaa soo hadhay afar marxaladood baa soo hadhay saw ma aha culima afarta marxaladood ee soo hadhay afartii qaalmood lama rabo in miskiinka la dulmo lama rabo ka maal kalena in la dulmo labada laba da-ood inaga tuura laba da-ood inaga tuura afartii qaalmood la bixinay da-da ugu yar inaga tuura yaan miski yaan miskiinka la dulmine da-da ugu weyne inaga tuura yaa ninka maal kale la dulmine oon la dhibine labada da-oodee la tuuraya waa labadee labada hareeraha wey waa bintumakhaaldada tii u yarayda iyo jadacada oo tii u weynayda yaa soo hadhay markaa bintulabuun iyo iyo xiqa labadaasaa afarta soo hadhay soo celcelinaya labadaa xaaladood baynu odhanayna ha la celceliyo ama bintulabuun ha la bixiyo ama xiqa ha la bixiyo ayaynu odhan doonaa haddaba geelu markaynu nidhaahno lix iyo to koobi eh, lix iyo toddobaatan buu gaadhay haddaynu nidhaa bintulabuunkii laba inooga dhig laba bintulabuun waa lix iyo toddobaatanka koob iyo sagaashan buu noqday markaynu nidhaahno xiqadii uun laba inooga dhig laba xiqa boqol iyo koob iyo labaatan buu noqday markaynu nidhaahno bintulabuuntii saddex ka dhig saddex bintulabuun boqol iyo soddon buu gaadhay haddii la yidhaah wixii afartanana hadduu afartan afartan noqonay wixii afartanana bintulabuun wixii konton hadduu konton konton inoo noqonay wixii kontonana maxaynu odhanaynaa xiqaynu odhan wahaakada sidaasaynu uga zakayni haddaynu loda eegno soddon bay kaga baxdaa abiic baa ka baxaya abii abii waa wey waabiic waxa weeye waa ka la yidhaahdo dibiga yar dibiga yar baa abiic la yidhaahdaa egweyshu mweyshu waa dhadiga socaynkaa maaha dibiga yarna maxaa la odhanaya agoor baa la yidhaha miya weyl weyl baa la yidhaha waa qiyaaskaasi baan u malaynaya abiic abiic waa dibi yar dibi yar weeye oo sanad jir ah, ama tabiica weyl yar oo sanad jir abaa ah la bixin waa tabiic soddonkiii baa laga kolkaa talow maxaa tabiic loogu bixiyey ereygan tabiici tabiica wuu raacay buu ka yimid tabiica wuu raacay hooyadiibuu daba socdaa weeye tabiic ilmo yaroo hooyadii daba socda ama weyl ah ama dibi ah ayaa la bixin afartanka hadday lodu noqotona musina ayaa la bixin qaalin yaroon laba sano jirta musinaa la bixin lodu hadday lixdankii gaadhana laba dibi laba tabiic baa la bixin toddobaatanka hadday gaadhana tabiiciyo musinno ayaa la ysku dari siddeetanka hadday gaadhana laba musinno oo laba jiro abaa la bixin sagaashan hadday noqotona saddex waxaa la bixinayaa dibi oo wada tabiiciya ah boqol hadday noqotona musinno iyo laba dibi baa la bixin boqol iyo toban hadday noqotona laba qaalmood oo laba jira iyo dibi ku jira baa la bixin boqol iyo labaatan lodaadu hadday tahay saddex qaalmood oo min laba jira ah ayaa la bixin ama afar dibi oo min ku abaa la bixin boqol soddon hadday noqoto saddex dibi oo min gujira baa la bixin iyo qaalin laba jir ah afartaasaad isku dari doontaa boqol afartan hadday noqoto laba qaalmood oo laba jira ah iyo laba dibi oo laba oo gujira baad bixin hadday boqoliyo iyo konton noqoto shan dibi oo gujira baad bixin shan dibi oo gujira ayaad bixin waxaa kale culimmadu yidhaahdeen soddonkiiba dibi bixi afartankiina musina bixi wahaakada saasaa lagu waday ariga haddaynu eegno afartankii baa la odhanayaa lax baad bixinaysaa sanad jir ah ama ceesaan ayaad bixinaysaa laba sano jirta waa afartankii boqol iyo koob iyo labaatanka boqol iyo labaatanka imisaa la bixin marxalada kusoo xigtay qiimuhu isbedelaya boqol iyo koob iyo labaatan boqol iyo labaatanka maxaad bixin dee neef unbaad bixin haddaba haddii adigoo arile boqol iyo labaatana maxaad bixinaysay hadduu ninkuu keentay riyar ka waran nin baa ku yihi sheekh ridan i hay adigaa ari badan laho boqol iyo labaatan le ridaa yar i hay baa ayuu ku yihi ridaa yare laguu soo daray arigaagii zakadiisii maxay ka dhigi doontaa dee shurakaad noqoteen maxay u bedeli doontaa sanad markay de isku jiraane sidii adigu aad u wada haysid maxay isku bedeleysaa ribaad uhaysaanin adigu arigaagu waa boqol iyo labaatan sekadii lagaa rabay neef buu ahaa sanadku markuu soo wareegay ri laguu keentay haye muxuu noqday laba neef baa lagaa rabaa sow maaha laba neef baa lagaa rabaa labada neef yaa bixin haddaba eeg horta neefka labaad yaa keenay neefka labaad yaa keenay dee ridan lagagu darsaday baa keentay adiga boqol iyo labaatan bu arigaagu ahaa ri un buu ahaa kolka neefka labaad dee nin baa ku keenay waa cajiib haddaba ma ninkaasaa la odhanaya adna ribixi waaba ridii uu ku keente tii lafteeda masaakiinta si miyaa la odhan may lama odhanayo lama odhanaya waa la qiimeynaya de waa la wada yeelanaya uun si caadiun baa loo qiimaynayaayo waxaa la yidhaahdaa sidaba zekadu shurakada marna takfiif bay u keentaa marna midkood bay culays ku noqotaa marna labadaba culays bay ku keenaysaa saas ayaynu ku wadi doonaa iyagana oo warkoogu uu noqonaya al amwaalu maalalka allatii maalalka talzamu fiihaa ay ka laasimayso azakaatu zakadu ay ka laasimaysaa sitatu anwaacin waa lix nooc lix nooc bay zakadu ka waajibi buu sheikhu yidhi lix nooc ayay zakadu ka waajibaysaa annacamu waa nimcooleyda oo sidaas ayaa loo sakayn wanaqdaani waa labada lacagood labada lacagood waa dahabkii iyo fidadii ama dinaarkii iyo dirhamkii sidaasa iyagana loo waa la zakayn doonaa dahabka iyo fidada waynu ognahay oo nisaabka og wax kastiba nisaab buu u baahanaya sheekhu wuu soo ururiyeye waynu iska soo ururini inaga lafteennu labada lacagoodna waa laga zakayni waa dahab iyo fido ama dirham iyo dinaar lacagteeni miyaan laga sakaynin marka iyo dolarkii iyo ilan dahab iyo dinaartoona maahe waa masale khilaafiya madhabku rag badani waxay qaateen inaan waxba laga zakaynaynin all wa laga zakaynaya male orma lacag baa waa waraaqe waraaqe ilahay barakeeye weeyaane waa waraaqe ilaahay barakeeyeye lacag yaan la odhanin bay yidhaahdeene inaga daaya waxani waa kan marna qiimo dhacaya marba si ah culimo kale waxay yidhahdeen war haddii sidaa loo eego oo xataa rag madhabka kamida ah ayaa yidhi haddaynu nidhaahno lacagaha labadaa un baa laga zakayni masaakiintii way dul way dulmanaanayaan waxa ka dhalan doonta in hanti idil iyo ganacsi ganacsato idil sariflayaal dhan in la yidhaahdo haye waxba laydinka qaadi maayo miskiinkii remiyiga ahay afartanka laxaad lahaana in la yidhahdo ha keen adu qani baa tahaye kun kun laxaad iibsan karayana oo laakiin lacagtoodii haystana in la yidhahdo waxba lagaa qaadi maayo taa ayaa ka dhalanaysa bay yidhaahdeen arrinkaasaa ka dhalanaya maadaamu arrinkaasi ka dhalanayo war lacagaha ha laga zakeeyo walow dahab iyo diinaar ay dahab iyo fidabayayna ahaanine eh waxa la isku qabtay haddaba qoladii tiri lacagaha laga zakeeyey yaa lagu qiimayni qoladan majmac alfiqhiga la yidhaah ee raabitatu caalam alislaami culimada raabitada de hoos tagta ee fuqahada majmaca la yidhahda majmac alfiqhi alislaami waxay qaateen iyagu labada lacagood kolba ku nisaab ku gaadhayo un ha lagu qiimeeyo maanta haddaad haysato lacag waxoogaa shilinkeena haddaad haysato waxay yidhaahdeen shilinkeena marna dahabun baa loo eegi marna fidun baa loo eegi ku nisaabkaygu ku buuxsamo unbaa la odhanaya halagaga zakeeye bay qoladaasi qaateen qolana waxay idhaahdeen war maye eh, labada lacagood ka asalkiisu uu yahay ha la eego oo kaa asalkiisa ah ha lagu qiimeeyo sidaba lacagahan aan haysano dee iska lacaga un maahee damaanadaha laynaga dhigaa oo duwalka damaanadaha laga dhigaa damaanadaha laga dhigayo waxaa la og yahay inuu dahab asal u ahaa war lacagaha dahabka ha lagu qiimeeyo haddaba bay yidhaahdeen rag badani waxay qaateen in dahab lagu qiimeynayo alamwaalu maalalka allatii maalalka talzamu fiihaa ay ka waajibayso azakaatu zako sitatu anwaacin waa lix nooc annacamu waa nimcooleydii wanaqdaani iyo labadii lacagood haddaba ereygan sheekheenu annaqdaan uu isticmaalay waxaynu nidhi wuxuu uga jeedaa naqdaanka wuxuu uga jeedaa dahabkii iyo fidadii ayuu uga jeedaa dahabku inta uu ku noqonayo nisaabkiisa sheekhu haba yaraate e kama hadal oo wuu ka aamusay ilaa shan iyo siddeetan giraam haddii uu noqonayo shan iyo siddeetan giraam waxa u dhigma lacagaheenna baan doonayaa cafwan marka la leeya dahab ha lagu qiimeeyo oo ha laga zakeeyo shan iyo siddeetan giraam lacagta kuu goynaysa maalintaad haysatid ka zakee baa lagu leeyahay shan iyo siddeetan giraam waa inaad ka sakaysaa waayo haddii dahab lagu qiimeeyo dahabka waxaa laga bixin jiray labaatan midqaal ayay kaga waajibi jirtay nisaabka dahabka intaasaa la rabay cishruuna eh, midqaalan baa la rabay haddaba cishruuna midqaalan marka loo celiyo hadda giraam marka loo celiyo waa shan iyo siddeetan giraam meelaha ayuu noqonaya ayuu kaga waajibaya shan iyo siddeetan giraam lacagta kuu goysa ka zake sanad haysid shan iyo siddeetan giraam maxay noqonaysaa hadda dolar se uma ogaan karnaba dolar waynu ogaan karnaaba imisuu maraya dahabku graamku hadda imisuu maraya muxuu maraya saddex iyo afartan mise konton iyo konton iyo waxoogaa baan moodayeyba bal ka soo qaad markuu u sarreeyo konton iyo shan meelahaasu ahaa haddii konton iyo shan aynu ka soo qaadno konton iyo shan haddaynu ka soo qaadno graamkii konton iyo shan dollar baynu ka soo qaadnay halkii graam maxaynu ku dhufanaynaa markaa sideetan iyo shan afar kun iyo lix boqol iyo shan iyo toddobaatan eeg sarifkuu isbedbedelaya dee qoladan sariflayaasha dib loogu noqonaya haddii akoon yaraad leedahay oo lacagta kuugu jirta afar kun iyo lix boqol iyo eh, shan iyo toddobaatan dollar ay kuugu jiraan uu sanad kuu soo wareego dee lacagta ka zakee lacagtaadan ka zakee ilan lacag baad haysataayoo meel kuu taale xaaji waxaynu nidhi markaa haddaba sheekhu kama hadal waxa la bixinayo qiyaasta la bixinayo iyo qadarka la bixinayo intaaso dhan kitaabkeenna mukhtasar iska ah kuwa dambaynu ku gaadhi walmucasharaad iyo waxyaabaha laga cushur bixiyo waxyaabaha laga cushur bixiyaana waa quudka quudka la cuno isna waa in laga zakeeyaa quudad waxa la cunayo ee dhulka inooga soo go'aya waa laga zakayni isagana walmucasharaad wa amwaalu tijaara iyo tijaarada maalkeegii waxa lagu shaqaynayo walow fardaba ka ganacsa haddaad doonto oo waxaa lagu leeyahay ka zakee waad ka zakaynaysaa amwaalu tijaara qiimatu curuudi tijaara ganacsiga alaabteeda qiimaheeguna waajibuha cafwan waajibuhaa inta laga bixinayo tijaaradu waa rubucu cushri qiimati curuudi tijaara tijaarada alaabteeda qiimaheegii ayaa toban loo qaybin tobankiiba haddana afar loo sii qaybin inta kuu soo baxda ayaad ka bixini warikaasu waa rikaaskii ka kale rikaaska waxaa loo yaqaanaa waa shay dafiin ah oo dhulka laga helo oo ummadihii hore oo kale tusaale ahaan ay iska lahaayeen ama iyaguba ay aasteen arikaas waa macdan adigu la helay walmacdinu iyo macdantii haddaba rikaaska iyo macdantuna waa waxyaabo laga sakaynayo oo sakadoodii iyagana laynaga rabo ama dadka muslimiinta ah ee hela la odhanaya ka zakeeya sheekheennu wuu soo ururiyey aad buu dhammaan u soo wada ururiyey intaasuu kaga baxay zakadii wuxuu is yidhi uun ha ka aamusinuun buu is yidhi baan u malaynaya ilaahay baa xaqiiqada oge wuuna ka aamusinuun kolkaa waxba ku fogaan maynoo sharax badan ka geli maynoo dib baynu iskaga dhiganaynaa sharaxeegii halkaa waxa inoogu dhammaaday kitaabkeennii safiinaha ahaa ayaa bartaa inoogu gebagabooday haddaba xadiikii eh, ama arkaanulislaamkii markaynu qiimayno arkaanulislaamkuna shan uu ahaa sheekeenu saddex buu ka qoray eh, waxa weeyaan waa shahaadateynkii iyo salaadii iyo zakadiibuu ka qoday imisuu ka aamusay wuxuu ka aamusay sheekeenu labuu ka aamusay soonkii iyo iyo wuxuu ka aamusay iyo iyo xajkii labadaasuu ka aamusay soonka waxa ku daray wadaad la yidhaah maxamed nawowi aljaawi ayaa ku daray soonka shuraaxdeenna aan haysanaana inta badan soonka way ku darayaan oo wadaadkaasay raaceen intiisaana way inoo haleeshiiyeen xajkana waxaa ku daray wadaad kale oo la yidhaahdo maxamed cali baacadiya maxamed cali baacadiyana inta xajka ayuu inoo raaciyey oo wuxuu yihi xajka aan ku daro labadaba haddaba waynu iska raacsan maadaama safiini halkaa inoogu dhamaaday labadan yaryare inoola socda waynu iska raacinayo waan yar macnaynayna iyagana faslu yejibu waxaa waajibaya sawmu ramadaan bisha barakaysan soonkeega ayaa waajibi biaxadi umuurin umuuro midkood buu ku waajibi khamsatin oo shan ah shan arrimood buu mid ahaan ku waajibi axaduhaa midkood bikamaali shacbaan waa bisha shacbaan oo dhammaystiranta alaaiina yowman soddonkeega maalmoodba shacbaan haddii soddonkeegu buuxsamo waxaa lagu leeyahay soonkii waajib buu kugu yahay waaniiha ka labaadna biru'yati hilaali bisha aragtideeda ayuu ku waajibi fii xaqi man ra'aahu ninka arkaya xaqiisa wain kaana faasiqan faasiqba ha ahaadee faasiqba ahaadee haddaad aragto ramadaanta haddaad aragto shacbaan oon soddonkiiba buuxsamin sagaaliyo labaatankii shacbaan haddaad ramadaan aragto faasiqba ha ahaadee dee inuu soomaa waajib bay ku tahay len wuu arkaye wa haaliuhaa ka saddexaadna bihubuutihi waa indhoolihii oo kale bihubuutihi ramadaankii wuu sugnaaday ama hilaalkiibaa sugnaaday waa fii xaqi man lam yarahu ninkaan arag xaqiisa bicadli shahaada buuna ku sugnaaday qof cadlushahaad ah cadlushahaad ugu sugnaaday waraabicuhaa ka afraadna biikhbaari cadli riwaaya qof cadlu riwaayea warkiibuu ugu sugnaaday mawhuuqin bihi oo lagu kalsoon yahay sawaaun waqaca ha ku dhaco fi qalbi qalbiga sidquhu runtiisu am la amayayna ku dhicinaa o ayru mawhuuqin bihi aan lagu kalsoonayn in waqaca fi qalbi qalbiga hadduu kaaga dhaco sidqu runtiisu wuxuu sheekhu inoo sheegayaa ramadaan iyo soon ereyga soon a luqadda maxaa la odhan jiray alimsaak baa la odhan jiray alimsaak ama ayaa la odhan jiray soonka haddaba ereygan soon a markaynu ka hadlayno ama sheekheenu uu soonkii halkan inoo alimsaak can shay baa luqadda la odhan jiray sharcigana imsaakun can shayin makhsuusin fii zamanin makhsuus ayaa soon loo yaqaanaa soonku arkaanulislaamkuu ku jiraa waa arkaanulislaamkii waajibnimadiisa iyo faradnimadiisuna kitaabka qur'aanka ah ayuu ku sugan yahay iyo sunada iyo ijmaaca ummadda ilaahay baa yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaamu kamaa kutiba cala aladiina min qablikum lacalakum tattaquun kutiba calaykum asiyaam baan ujeednaa waxaa laydinku waajibiyey soon kama kutiba calى اladiina min qablikum kuwii idinka horeeyeyba sida loogu waajibiyey ayaddu waxay tilmaamaysaa in laynoo takfiifiyey laynoo fudaydiyey waxaa la odhan jiray ad xataa haddaan ka soo qaadno culays balaayo lagula qabaa he baas male bay odhan jireen soomaalidu balaayo lagula qabaa baas male haddaad ka soo qaaddo soonka laftiisu inuu culays iyo balaayo haddaad ka soo qaaddo waa kamaa kutiba cala aladiina min qablikum waa nooc takfiifa wey kamaa kutibadani waa laydinla qabaa war waajibkan waa laydinla qabaayo ogaada balaayaba maaho waa naxariise haddana waa laydinla qabaayo ogaada kama kutiba calى اladiina min qablikum rabbigeen haddaba aayaddaa wuxuu inoogu sheegay soonku inuu waajib yahay sunadana waxaa ka mid a xadiid ibnu cumar bunya khamsin waxaa ka mid ahaa sawmu ramadaan xadiidkii bukhaariga iyo ku qornaa ummadduna way ku ijmaacday waxaana la og yahay inuu soonku yahay macluumu min addiini bidaruura man jaxadahu qutila kufran baa la ama kafara wa qutila bikufrihi inuu yahay nin hadduu soo islaamay mooyaane qofka soonka diida waa ku salaada diiday oo kaluun layskuma hayo inuu gaal noqonayo hadduu laakiin soomi waayo iska afuro isagoon diidanayn kaasi dee waa nin muslimo caasiya wey waa muslim caasiya wey ma diidana wuu afurayaa uun waa caasi hadduu laakiin diidan yahayba sidii odaygii laga sheegayey salaad iyo maxaa iigadana subax isqooqoynta soon iyo maxaa iigadana caana subax diidka waa khatar ma haddaad tidhaahdo soon iyo maxaa iga dana caana subaxdiidka subaxdii caanaha waan soomanay war anu ma garanayo bu yidhahdeen waday soomaaliyeed waa khatar inaynu ma aha aynu aynu cibaadada ama qofka uu jees jees ka dhigto ama uu diido maa uu inkiro hadduu inkirona halis bay runtii ku tahay axkaamtiisu waa khatar haddaba culimo bishu maxay ku sugnaataa bisha ramadaan maxay ku sugnaataa shan qodob buu mid ahaan sheekhu keenay inaad aragto waayo rasuulkaa yihi suumuu liruyatihi suumuu liruyatihi aragtida waad ku sugmaysaa markaa yajibu wuu waajibi sawmu ramadaana bisha ramadaan soonkeegu biaxadi umuuri khamsatin biaxadi umuurin umuur mid kamida khamsatin shan ah shan arimood baa mid ahaan aad ku sugmaysaa buu ku yidhi axaduhaa midkood bikamaali shacbaan waa shacbaan oo dhammaystiranta alaaiina yowman soddonkeeguba wa aaniihaa ka labaadna waa biru'yati hilaal bisha oo aad fii xaqi man ra'aahu waa ka arka xaqiisa un wayn kaana faasiqan haddii shacbaan soddonkeegu buuxsamo kow shakiba malehe waa la soomaya waxba cirka la maayo soddonka shacbaan hadduu buuxsamo dee koob iyo soddon ma noqoto laba haddaad aragtana waad soomi qofka arkay walow magaaladu ha afurta hadday doonto haddii aad beenaale tahay weligiiba aan run sheegin ood bishii aragto dee adigu soon ilan haddaad sheegto wax kasta haddaad tidha lagaama rumaysanaye nin la yaqaan baa tahaye kolka adigu waad soomaysaa wain faasiqan buu shiiku yidhi wa haaliuhaa bihubuuti bihubuutihi fii xaqi man lam yarahu bicadli shahaada haddii cadlu shahaada ay kuu waranto bishii inay bilatay waajib kugu tahay inaad soontaa cadlu shahaaduhu waxa weeyi waa qof muslima oo mukalaf ah oo baaliq ah oo lab ah weeyi eekada dumarku kuma jiraan cadlushahaadaha markaa waayo dumarku dee lab ma aha adoommadu kuma jiraan cadlushahaadaha laakiin cadluriwaayay ku jiraan waxaa kale jira cadlushahaada iyo cadluriwaaya kale jirta wa ka saddexaad bihubuutihi bishoo sugnaanta ayaad ku soomi fii xaqi mankii xaqiisa lam yarahu an arag bicadli shahaadatin cadlu shahaado welibana uu ku sugnaado qof cadlu shahaadoah ayaa ku yidhi baan arkay waajib bay kugu tahay inaad soontaa wa ka afraad bikhbaari cadli riwaaya cadlu riwaayo ayaad adna ku soomi cadlu riwaayo cadlu riwaayaha dumarkaa ku jira oo addoommadaa ku jira haddii qof cadlu riwaaya oo dumar oo kale ah ama addoon oo kale ay kuu warramaan oo mawhuuqin bihi lagu kalsoon yahay waa mawhuuqin bihi waad ku kalsoon tahay ama kumaba buu sheegi iyo haddaad istidhaa ma sheegayaba waa kugu waajib inaad soontaa haddaad ku kalsoon tahay ku kalsoonaynna haddii runtiisu ay qalbiga kaaga dhacdo oo runbu maanta sheegaya aad istidhaa ama gabadhaasi runbay sheegaysaaba aad tidhaa wa waad soomaysaa wa raabicuhaa ka afraad biikhbaari cadli riwaaya qof cadlu riwaayea ah warkii ayuu ku sugnaan oo mawhuuqin bihi lagu kalsoon yahay haddii lagu kalsoon yahay laba weji baa ka soo baxaya waa kan labadii weji sawaaun waqaca sawaaun waxaa isku mida waqaca inuu ku dhaco fi qalbi qalbiga sidquhu runtiisu halkaa sidquhudaa sadaqatun buu inooga yidhi waa qalad sidquhu wey amla iyo inuuna ku dhicin o amase hayru mawhuuqin bihi midaan lagu kalsoonayn inuu yahay waa isku mid in waqaca hadduu ku dhaco fi qalbi qalbiga sidquhu runtiisu wa khaamisuhaa ka shanaad waa bidani ramadaan haddaad malayso bisha ramadaan inay gashay bilijtihaadna aad ku malayso fii man ishtabaha calayhi kay iskaga darsantay daalika kaasi wuu ku waajibayaa isna waa lagu xidhayo adduunba lama socotid waxaad is tidhi markaa warniyahow arma waktigii eh, bisha ay gaadhayba dadaal baad bixisay dib baad taariikha usoo akriday intaad xidhnayd baad sawiratay waad dadaashay walahi caa kow baad istidhi okay dee soon ilan cid kalood wareysata ma haysid si kalood wax ku ogaataa ma jirto adduunkana god baad kaga jirtaa iska soon markaa waa ijtihaad shantaas bay bisha barakaysani ku sugnaani ayuu sheikhu yidhi in sha allahu tacaala halkaa ayuu inoogu joogayaa wallahu subxaanahu tacaala aclam